bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymin غafar allah lah wlahm jamiعa bإsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayina can ar bni dinar can abi qamusa mowla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum araxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wrasuuli اlmujtaba sala اllahu calayh wcla aalihi waصxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis الthaamin cashar min majalisi iqra'i wa sharxi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 afraad oo faslu lqusliga ah ayaan ku soo jirnay waxaan joognay baabu sifati اlgusli xadiidka laba boqol saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad baabu sifati اlgusli xadiidka saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad baabu sifati اlgusli qabayska sifada loo qabaysta oo nabigeena ka sugan sala allahu calayhi waalihi wasalam ayuu u baabiyey baabkan xadiidka saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga wariyay umm lmuminiina radia allahu tacala anhu ardaha zawji nabiyi nabigeenna calayhi salatu slam xaaskiisi ahayd ana nabiya nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana nabigeenna wuxuu ahaa ida ikhtasala hadduu qabaysto min aljanaabati janaabada uu ka qabaysto badaa nabigu wuxuu ku bilaabi jiray badaa wuu bilaabi jiray oo faqasala nabigu wuxuu dhaqi jiray calayhi salaatu wasalaam yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqi jiray uma intaa kadibna yatawada uu weyse qaadan jiray kamaa yatawada sidii ugu weyse qaatay salaada uma intaa kadibna yudkhilu nabigu wuxuu gelin jiray asaabicahu farahiisa fi lmaai biyaha ayuu nabiga gelin jiray calayhi salaatu wasalaam fa yukhalilu kadibna markaasuu dhex marin jiray biha farihi usuula shacrihi timihiisa salkooda ayuu nabiga marin jiray calayhi salaatu wasalaam ayuu saa farahu gelgelin jiray uma intaa kadib yasub wuxuu ku shubi jiray calaa ra'sihi madaxiisa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam alaaa urafin saddex daritaan ayuu nabigu ku shubi jiray biyadayhi labadiisa gacnood uu ku soo dara uma intaa kadib yufiidu wuxuu shubi jiray almaa biyaha ala jildihi haragiisa iyo jirkiisa kullihi dhammaantii weeyaan xadiidka nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam ummuna waxay ka warnaysa caaisha radia allahu anha ardaha oo xaaska nabiga ahayd inuu nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam markuu janabada ka qabaysana uu ku bilaabi jiray inuu gacmaha dhaqo labada calacalood inuu dhaqo ayuu ku bilaabi jiray calayhi salaatu wasalaam intaa kadib ayuu nabiga u weyse qaadan jiray sidii salaada lagu weyse qaato kadib ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu samayn jiray gacmihiisu iyo farahiisa wuxuu gelin jiray waalkii biyaha ah ayuu saa u gelin jiray kadibna markaasuu nabiga timaha madax ayuu saas u dhexgelin jiray timihii salkoodii ilaa muxuu aha biyaha ay ka gaaraan ayuu saa u marin jiray nabigeena calayhi salatu salaam kadib ayuu madaxa wuxuu ku shubi jiray biyihii saddex jeer ayuu intuu gacmihiisaa ugu soo qaado ayuu nabigeena saas ugu shubi jiray kow mar labaad mar saddexaad saasoo nabigeena samayn jiray calayhi salaatu wasalaam intaa markuu sameeya ayuu kadibna jirka inta soo hartay iyo haraggiisoo dhan ayuu nabiga biyaha ku wada shubi jiray saas ayuu nabigeenna calayhi salatu wasalaam khutuwaadkaas iyo tallaabooyinkaas ayuu nabigu weyse qaadan jiray u qabaysan jiray calayhi salatu wasalaam in la weyse qaato kadibna timihii la dhexgeliyo biyihii ilaa ay jiradka amaba muxuu aha salka timaha ay biyaha ka gaaraan oo madaxii iyo meesha iska qabanayeen timihii kadibna muxuu aha madaxii biyo lagu shuba ilaa muxuu ahay laga qooyo si fiican kadibna markaas jirka kale lagu shuba saasuu nabigeena samayn jiray calayhi salatu wasalaam ilada ummina umna min caaisha radi allahu tacala anhu ardaha xadiidka saddex boqol iyo todoba iyo labaatanaad can maymuunata waxaa laga wariy zawji nabiy sal alla alay slam waad markuu nabiga qusligiisa iyo laga sheekayna inta badan cidda ka waranta <clears throat> waa saxaabiyaadkii ummahaatulmuminiin weeyaan ilaan meelaha qabayska uu ka dhaca waa guryaha guryahana ragga inta badan ma joogan iyo ragga ajaanibta ah xasaska nabigeena calayhi sala slam cilmigaas ka dheci jiray iyo axkaamtaas ka dheci jirtay guryaha nabigeena calayhi sala slam iyo waxyaabaha ragga iyo dadka caadiga ay ah arki karin iyaga ayaa noo soo naqliyeen radia allahu tacala canhum haddii ayaga aynan ahayna cilmi badan ayaa nagala yacmi lahaa weeyaan can maymuunata waxaa laga wariyey bint alxaari zawji nebi sal slm qaalat waxay tiri maymuuna wadaca rasuula rasuulka alle wuxuu dejiyey waduu'an biyo weyse qaadasho ama biyo ayuu dejiyey haddii wuduu la yidhaahdo iyo haddii wadu la yidhaahdo oo waawga la kordhaba wuduu iyo waduu ayay kal yihiin waduuga waxaa weeyaan lagu weyse qaadanaya ama lagu qabaysanayay haddii la godana oo wuduu la yidhaahdana waa tatahurkii oo tahaaro qaadashada laftirkeeda iyo camalki socday ayay logu kala saaraa weyaan wadaca rasul rasulka wuxuu dhigay wuduuan waduu'an biyo ayuu u dhigay weyaan lijanaabatin janaaba inuu kaga qabaysto fa akfa'a kadibna nabigu wuxuu ku shubay biyamiinihi midigtiisa wuxuu ku gediyey calaa shimaalihi bidaxdiisa weelka ayuu nabiga intuu qabtay midigta usaa ugu qaaday ayuu bidaxda ku shubay nabiga calayhi salatu slam maratayn laba jeer ow alaaan saddex jeer oo gacmihii ayuu dhaq waa macnaheeda weyaan uma intaa kadib hasala nabigu wuxuu dhaqay farjahu farjigiisa ayuu dhaqay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uma intaa kadibna daraba wuxuu ku dhuftay bilardi arlada wuxuu ku dhuftay aw alxaa'ita derbiga ayuu maratayn laba jeer gacantiisu ku oo laga yaabay in muxuua waxun ay soo raacaan ayuu nabiga derbigii amaba dhulkii ayuu nabiga ku dhuftay carradii weeyaan sala allahu aleh wasalam macnaheed waxaa weeyaan saabuuntii booskeedii waa haddii saabuun iyo waxyaabaha la midka ashnaanka la heli karo looma baahna in derbi lagu dhufto laakiin haddii aanan oolin arinta ayada in muxuu ahaa bacaadkii iyo carradii iyo gacmihii lagu dhaqo si eh, urtii waxyaabihii ay u zuulaan ama cayntii xataa nijaasada ayaa nabigu u sameeyey calayhi salatu salaam uma intaa kadib markuu gacmihii nabiga nadiifiyey oy nadiif noqdeen oo waxyaabihii qabsaday oo dhan laga nadiifiyey uma intaa kadib madmada nabiga wuu luqluqday wastashaqa wuuna sandaarsaday wahasala nabigu wuxuu dhaqay wajha wejigiisa ayuu dhaqay iyo wadiraacihi labadiis dhudhun ayuu dhaqay ilaa abcan laga soo gaaro halkaas laga soo gaaro weyaan ilaa xusullaha laga soo gaaro ama jiqilaha laga soo gaaro uma intaa kadib nabigeena calayhi salaatu wasalaam afaada wuxuu shubay calaa rasihi madaxiisa alma biyaha ayuu nabiga ku shubay uma intaa kadib asla jasadu jirkiisa ayuu dhaqay uma intaa kadib tanaxa nabigu wuu fogaaday oo faqasala nabigu wuxuu dhaqay calayhi salaatu wasalaam rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay qaalat waxay tihi ummuna um, eh, maymuuna bint alxaari faataytuhu nabigu waxaan u keenay markuu qabaystay kadib bikhirqatin shukumaan ayaan u keenay ama gobol yaroo mara aan u keenay weeyaan falam yuridhaa nabiga muusan doonin inuu ku tirtirto ood isku qallajiyay nabiga muusan doonin calayhi salaatu wasalaam fajacala wuxuu marka gudagalay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yanfudu biyihii inuu iskaga fiintiyo uu iskaga zuuliya biyadihi gacantiisa oo timihii iyo jirkii inuu mxuu ahaa biyihii saa uu kaga nabiga muxuu ahaa bilaabay calayhi salaatu wasalaam qabayska nabigeenna saas ayuu ahaa sala allahu caleyh waali wasalam xadiid saddex boqol wa can abi jacfarin waxaa laga abi jacfar waxaa la yidhaahdaa muxamed ibn caliy ibn xusayn ibn caliy ibn abi aalib waa ninka loo yaqaana waxaa weeyaan albaaqir baaqir ninka loo yaqaano weeyaan oo raggan aalubeytka ah nabigeena calayhi salatu slam aalubeytkiisa ka mid ahaa nimankan shiicadana ay ragga ay ku fitnoobeen oo waxaa weeyaan ilaahaynimada ay gaarsiinayaan ka mid ah weeyaan raximah llah ninkaa isaga wuxuu dhashay lix iyo kontonka hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuuna geeriyooday kun muxuu ahaa boqol ayuu geeriyooday boqol iyo toban iyo ayuu geeriyooday marka wuxuu ka mid yahay ragga culimada ah oo salafka ah oo iqadaha ah ayuu ka mid ahaa ahlusunna waljamaca agtooda shiicadana waxaa weeyaan a'imadooda aanan dembiga gafin aan dembiga ku dhicin oo macsuumiinta loo yaqaano ayuu ka mid yahay weeyaan waana been iyo buhtaan iyo zuur sheegashada ay sheeganaan ninkaas abi jacfar waxaa laga wariyey moxamed ibn cali bn xusein bn cali bn abi aalibin anahu abu jacfar kaana wuxuu ahaa cinda jaabir bni cabdilaah jaabir bni cabdilah ayuu la joogay huwa isaga ninka la yidhaahdo eh, abi jacfar iyo wa abuuhu aabbihi ninka la yidhaahdo moxamed ibnu cali iyo caliga laftirkiisii ayaa waxay la joogeen ninka la yidhaahdo jaabir wa cindahu qowmun agtiisana waxaahda qolo kale weeyaan isaga iyo aabbihii iyo qolo kale ayaa jaabir bn cabdilahi saxaabiga ah taqanin la jooga wey radia allahu tacala canhu arda fasa'aluuhu markaasa waxay weydiiyeen can ilqusli qabayska janabada sida looga qabaystay wax ka weydiiyeen fa qaala wuxuu yidhi yakfiika waxaa kugu filan saacun hal sac baa kugu filan hal suus hal saac saaca dabcan waxaa weeyaan waa afar mud waa laba kiila iyo rubuc iyo meelaha weeyaan wax la mid ah waa laba litr i meelaha taqriiban waxa weyaan <clears throat> aadaan u badnayn qaala wuxuu yidhi yakfiika waxaa kugu filan saacun hal saac baa kugu filan faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi maa yakfiinii iguma filno faqaala jaabirun wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday saacaas yakfii mid ku filan man nabi mid amaba nabi huwa isagaba awfaa kaa badnaan badan minka xaggaada shacran shacaran xagga timaha kaa muxuu ahaa kaaga badan oo kaa timo badan oo khayrun minka adigana kaa khayr badan nabigu ula jeeda calayhi salat slam oo saacas nabigaana ku qabaysan jiray ayuu kala joodaa weyaan uma intaa kadib amanaa wuxuu imaam nooga noqday ninka la jaa bni cabdilaahi radia anhu ardaa fii thawbin hal mara intuu xirtay ayuu imaam noo noqdo salaad naga bixi weyaan xadiidkan marka inta ku filan qofka uu ku qabaysan kara saacaas inay tahay ayuu marka cadaynaa jaabir bn cabdilah radi allahu anhu arda sidoo kale wuxuu jaabir qabay madhab ah in qofka hal mara oo xataa hoosta inuu ka xirto halkaas mare inuu ku dukan karo ama hal maro oo mxuu ah in la doonyaystoo kale ayuu marka mxuu ahaa inay bannaanta ayuu tusinayey saasuu imaam ugu noqday radi allahu tacala canhu wa fii riwaayatin riwaayat oo lahumaa muslim u sugnaaday faqaala xasan ibnu muxamed xasan ibnu muxamed muxamedkaas waa muxamed ibnu xanafiya weeyaane ibn cali bn abi aalib isna waa qowskii uun reer cali bn abi aalib isna ayaa wuxuu yidhi inii aniga rajulun nin baan ahay kaiiru shacri timihiisa ay aad u tiro badan yihiin nacam faqaala jaabirun wuxuu yidhi qaala jaabirun wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi nabiy nabigu wuxuu ahay sala allah minka shacra midkaa timo badan ayuu ahaa weeyaan saas ayuu ku yidhi marka riwaayadan hore dambe iyo tan hore waa isxoojinayaan oo ninki uu yidhi faqaala rajulun rajulku waa ka marka waxaa caddaysay riwaayadan dambe oo mxuua iyada mutafaqa weyaan tii hore mutafaq ayay tan waa mutafaq iyadana weyaan xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can ummi salamata waxaa laga wariyay zawji nebiy sal l slm radi allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tihi umu salama kaanat waxay ahayd umu salama waxay leedahay kaanat waxay ahayd hiya umu salama iwa rasuul rasuulka alla sala allahu aleh wasalam yakhtasilaani kuwa ka qabaysto yaqhtasilaani kuwa ku qabaysto filinaai hal waal filinaai waal alwaaxidi ee keliya ah, oo hal waal bay ka qabaysan jireen min aljanaabati janaaba hal baaf ama hal baaldi ama hal waal oo muxuuha weyn ayay kaga qabaysan jireen janaabada iyada iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam lidaalika biyahaas mutanaairka oo qofku markii muxuuha u darsada ka soo dhacayaan mustacmal kama dhigayaan ay riwaayadan muxuuha laga qaadana weyaan oo biyahaas markuu ninka darsada oo muxuu ahaa haweenaydana darsato nabigeena cala sl u darsaday umu salamana way darsatay kadibna waalki isaga ah biyo shaki mal ay ku dhacayeen marka mustacmal inay ka dhigaynin oo ragga baabkaas qabtay lagaga xoog badan yahay ay caddaynaysaa weyaan riwaayadan iyo xadiidkan baabu alqusli qabays la qabaysta ayuu baab yahay kula sabcati ayaamin toddoba maalmoodoo kasta in la qabaysto oy mustaxab tahay ayuu baabkan u baabiye weeyaan xadiid saddex boqol iyo soddonaad hurayrata waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey raawiyat alislaam radia allahu anhu arda can nabi nabigan wuxuu ka wariyy sal l slm qaal nabigeena wuxuu yidhi xaqun waxaa ah. kulli muslimin muslim la arko waa ah an yakhtasila inuu qabaysto fii kulli sabcati ayaamin toddoba maalmood oo la arka yowman maalin inuu qabaysto ayaa xaq ah weeyaan qof muslima waxaa xaq maalin inuu toddobadii maalmood ka qabaysto weeyaan yaqsilu u dhaqa fiihi maalinka isaga gudihiisu ku dhaqa ra'sahu madaxiisa wajasadu jirkiisa weeyaan xaq ayuu nabigeenna ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa noo imaan doona insha allahu tacala qusljumca oo asna maalinta jumcada in la qabaysto inay muxuu ahaa nabigan u amray sala wasalam inuu la qabaysto u amray uu booriyey weliba sifa ajir badan lagu helaanu nabiga sheegay sala allahu wasalam marka todobadaas marka ma jumcadii keligeeda mise todobada maalin ka mid in la qabaysto waa baab kale weeyaan laakiin qofka todobadii maalmood inuu hal maalin qabaysta xaq lagu leeyahay weeyaan oo laga raba saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali waslem maxaa yeele todoba beri kadib qofka shaki ma lahan waxaa laga yaabaa inay mxuu ahaa urkii iyo waxyaabahaas ay wax badan isbedelaan oo qofkii salaadu dukanayaa ehel buu luma caashiroonaya dad buu la dhaqmaya calaa hada alasaas marka haddii aad qabaysan toddoba maalmood si kastoo cadar u marsado si kastoo mxuu ahaa waxyaabahan dhididka zuuliya u marsado shaki mala waxunbaa mxuu aha jira weyaan oo nadaafadarre a ah soo baxayso sidaa darteed toddobadii maalmood qofka duusman danba ay ku qasbin ood awood u inuu qabaysto weyaan ama xanuunba usan jirin u diida jumcada marka in loo qabaysto xadiis soo aroortay way badan insha allahu tacaala culimada jamhuurulculamaa waxay qabaan inuu mustaxab iyo sunno yahay inuu sunno yahay ayay qabaan weeyaan aima alarbaca ka mid ah niman kale iyo daahiriyadan naska xadiidka iyo mxua daahirkiisa qaadanan inuu muxuu ahaa yahay waajib oo qofka aanan muxuu ahaa aanan inay ku waajib ku tahay inuu u qabaysto jimcada weeyaan baabun kuma qabaysto qofka mu'minka ah ama muslimka filmaai biyaha araakida ee fadhiyo arinta ayada inuan lagu qabaysanin karin oy sax ahayn ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiid saddex boqoliyo ko iyo soddonaad abi hurayrata waxaa laga waraawayt islam qala wuxu abu hurayra qaala rasulula rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam laa yakhtasil yuusan qabaysanin axadukum midkiin filmaai biyuusan ku qabaysan addaa'imi ee wa huwa junubun isagoo janaabo qabo qof adink idinka mid ah biyo fadhiyo yuusan ku qabo faqaala wuxuu yidhi marka ninkii raawiga ahaa oo abu hurayre ka wariyey kayfa yafcalu siduu falayaa yaa abaa hurayra abuu hurayrow biyo muxuu fadhiya hadduu qofku yimaado oo inuu qabaystana uu rabo muxuu samayni qaala wuxuu yidhi abuu hurayre yatanaawaluhu wuu soo qaadani ama wuu soo darsani tanaawulan darsasho ayuu soo darsani biyihii fadhiyey intuu waali wax ku soo darsada ayuu saa u isticmaali weyaan saas ayuu muxuu ku in lagu qabaysto oo loola qasto qabays guud ahaan wax saxa ma ahan culimada marka way kala qaadayaan waxay leeyihiin biyaha muxuuah fadhiyo waxaa loo kala biyaha lagu qabaysto cafwan oo inta lagu qabaysto waxaa loo kala qaadaya biyo badan oo socda inay yihiin waxba dhibaato ma lahan biyo yar oo socda inay yihiin ayadana sidaasoo kale weyaan biyo badan oo fadhiyo inay yihiin waa makruuhay leeyihiin biyo yar oo fadhiyo inay yihiin qofkana uu marka janaabo amaba ahaarolaaan ay jirto qulatayn hadduu ka yaryahay iyada de shaki laha inaan la ogolayn laakiin qulatayn haddii ay ka badan yihin marka khilaafku imaana marka iyada weyaan masaladu masale khilaafi ah min hada qofki inuu biyaha soo darsada oo xadiidkaas laftigiisa iyo mxuah siduu caddeeyey abu hureyra radi allahu tacala anu lagu camal fala ayaa nadaafadda iyo mxua itibaaca sunnada nabigeenaba u wanaag badan weeyaan sala allahu aleh ali wasalam baabu xukmi dafaa'ir lmuqhtasila baabu xukmi adafaair almuqhtasila haweenayda qobaysanayso timaheeda baraaraha ah baraarada baraarada tabcan waxaa weeyaan dafaairta waa timaha in la kala xirxiro oo waxaa weeyaan haweenayda timaheedii qayb inta loo xiro laisku duuba qayb labaad inta loo duuba qayb inta loo duuba wahaakada la badiyo la yareeyo tabcan caadaadka ay u khuduucaysaa baraarada qaar waa yaraan karaan qaar waa weynaan karaan qaar waa dabitaan caadi oo timihii in la wada dabo oo maxua ah, la dhudhuuba oo taqriiban faraha oo kale ama ka yar laga dhigo wahaakada marka timaha saa laiskugu xiray eh, xugunka ay leeyihiin markii la qabaysana ayuu baabkan u baabya weyaan oo haweenayd ay qabaysanaysa baabu xukmu dafaa'ir ilmuqhtasila haweenayda qabaysanayso eh, timaheeda baraaraha ah, oo isku daban oo isku xiran xukunkeeda muxuu yahay ayuu baabkan u baabya weyaan ya ama la ticay tican wamaa ilaa dalika marka qofka muxuu samaynayaa ma la furfuri oo timihii mar kastoo ay qofti qabaysanaysa ma la furfuraya mise sideeda ayaa lagu dhaqi xadiidka muxuu ahaa nabigeena ayaa noo cadayna calayh slat slam xadiid iyo laba iyo soddonaad can la radi allahu tacala canha ardaaha qaalat waxay qultu waxaan ya rasul rasuulka allow innii aniga imra'atun haweeney ayaan ahay ashuddu waxaan adkayaa dafra ra'sii madaxayga timaha dabitaankooda amaba galaanka aan galaama timaha amaba waxaa weeyaan baraaraha ayaan aad u adkeeya weyaan oo si fiican timihii waxaan ka dhigaa timo ku dhegan madaxiiaan ka dhigaa oo timihii furfurnaantii waxyaabihiyaan ka ilaaliyaa faanquduhu ay afaanquduhu ma u furfuraa timihii ligusli اljanaabati janaabada qabayskan ka qabaysana darteed ma u furfuraa saas ayay tiri radi allahu tacala an ardaaha qaala nabigeen wuxuu yidhi sala اllah alay waslam wa huwa ara'uufu اraxiim laa maya inamaa in kale ma ahane yakfiiki waxaa kugu filan an taxii inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaada alaaa xasayaatin saddex shubitaan inaad ku shubta ood madax muxuu ahaa timaha galaanna amaba timihii la tidcay inaad muxuu aha saddex jeer ku shubta ayaa ku filan weeyaan uma intaa kadibna tufiidiina aad isku shubtid alayka dushaada almaa biyaha oo fatatahuriina aad daahir noqoto markaas marka diinteen yusrigeeda waa noocaas timahaas waad aragteen hadda mararka qaar in la hagaajiyo lacag badan koofiyarooyinkan iyo meelahan la tago ah, lacag badan baa lagu bixiya gabadhii marka haddii intay galabta soo hagaagsato janaabica oo gasho furfur haddana wahaakada marka waa iska rafaad sida aawadeed qaar maba yaqaanaa inay samaystaan qaar baa samaysan kara marka iyadoo arrinta ayada laga taxarusayo xarajkaas ummadda laga ilaalina ayaa nabigan wuxuu le maya alai sla baa lagu shubi wii gaara ha gaaran w gaaran gaaran inkastoo in lagu dadaala ay haboon oo qofkii in mxuuaha uu hubsado timihii inuu hubsado ay haboon laakiin furfuritaan inay jirin ayuu nabigeena cadayh sala allah alay slam ibticadan litaxriij ilumma ummadda in la colaysgeliyo nabigeena isagoo ka mxua diidan weeyaan wa fii riwaayati riwaayadna fa anquduhu ma u furfuraa lilxaydati markaad xaydka dhaca oon xayd qabaysana ma u furfuraa iwaljanaabati ay ku tiri radia allahu tacala canhu alfaslu alkhaamisu fasalka shanaad atayamumu atayamumu gebagabaysiga oo carada lagu dahaaro qaato ayuu u baab ayuu u fasali fasalkan weeyaan xadiidka saddex boqol iyo saddexii soddonaad can caaishata waxaa le radi allahu tacala anhu ardaha zawji nebi nabiga xaaskiisa sal l slem qaalat waxay tidhi caaisha kharajnaa waan baxnay maca rasuulilah rsulka alle maciisaan la baxnay sal l slem fii bacdi asfaarihi safaryaalkiisa qaarkood ayaa nabiga ula baxnay waad garanaysaa nabigeena sal alla alay wuxuu ahaan jiray markuu xadarka joogo ood magaaladiisu joogo madiina xaasaskiisa in ay ahaadaan ma ahaadeen ama sagaalkii markay ahayen ama ay ka yaraayeen waxaa weeyaan wuxuu ahaan jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa mid habeenkeeda ayuu siin jiray sawda oo habeenkeeda caaisho ugu tanaasushay markii laga reebo inta kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam mid habeenkeeda ayuu siin jiray marka markii safar ay noqoto muxuu samaynayaa nabigeena markay safar noqoto oo in eh, la baxa ay noqoto aqraca baynahunna haweenaydiisa haweenkii intuu u yeera ayuu u qori tuuri jiray qoririd ayuu u jiray nabiga alai sla mid alla midda qorigeeda u soo baxa ayuu nabiga la safri jiray calayhi salaatu wasalaam marka caaisha waad aragtaan nabiga ayay safar ula jirtay calayhi salaatu wasalaam safarta ayada marka iyadaa la socotay qorigeeda soo baxay nabiga ay la socotay calayhi salaatu wasalaam nacam qaalat waxay tihi harajna waan baxnay maa rasul rasulka maciis fii bacdi asfaarihi safariyaalkiisa qaarkood ayaa nabigu ula baxay weyaan aan ula baxnay xataa idaa kuna markii aan ahna bilbaydaa meesha bayda la yidhaahdo markaan joogno baydada aw bidaat iljeesh ama meesha daatljeish loo yaqaano waa meel khaybar oo magaalada madiina laba boqoloo kilomitr wax ka yar dhankan koonfur galbeed ka xigto koonfur galbeed ka xigto boqol iyo lixdan boqol iyo siddeetan adi laba boqol ma gaarayso inta ay u jirta magaalada madiine koonfur galbeed ay ka jirtaa magaalada khaybar iyo magaalada madiine meel u dhexayso oo bayda la yidhaahdo ama daateljeeshi la yidhahda markii aan joogna ayaa inqaaca waxaa iga go'oy inqaaca waxaa go'oy ciqdun kuul oo lii aan ii sugnaad ayaa go'day oo dhuntay weeyaan fa waa nagaaday rasulula rsulka alla sl sl cala iltimaasihi daydaygiisa iyo raadinta la raadinayay kuusha ayada ayuu nabigu u nagaaday calayhi salaatu wasalaam waxaad garanaysaan nabigeenna calayhi salat slam in jeeshku intaa la ekaa uu kuul ka gooday ummulmuminiin caaisha loo nagaado cishrada wanaaggeedaad garanaysaan iyo meesha iyo ihtimaamka uu nabigeena siinaya calayi slat slam xuquuqulmara qolyahan hadda afka la taagtaago bal xadiidkan ha dhegaysteena ciidan dhan oo socda oo intaa la eg oo jeysh ah ayaa waxaa loo nagaaday gabar kuul ka go'day ayaa loo nagaaday bal arka ixtiraam iyo qiimayn iyo qalbi ilaalin iyo weynayn iyo sharfid dumar la sharfa ka weyn intaad ku arkaysaan cala iltimaasihi wa aqaama annaasu nabiga dadkiina way la nagaadeen macahu nabiga maciisa la nagaadeen calayhi salatu slam walaysuu kuma ayna sugneen calaa maain biyo meesha lagu nagaaday meel oonla ah oon biyo lahayn weeyaan fa ata annaasu dadki waxay u yimaadeen ilaa abi bakrin asidiiq bay u yimaadeen radia allahu anhu arda ilan maxaa yeelay waa nabiga soo degiis oo caaisho aabbaheed weeyaan wa aqaama annaasu dadkii faqaaluu waxay yidhahdeen cafwan alaa tara miyaadan arkaynin maa sanacat waxay samaysay caaishatu caaisha waxay samaysay miyaadan arkaynin aqaamat way nagaadisay birasuulillah rasuulka alle ay nagaadisay iwannaas dadka ay nagaadisay oo meeshii in la degnaado oo la nagaado ayay ku qasabtay weeyaan ama ay ku kalliftay walaysuu dadkina kuma sugnaanin calaa maa'in biyo kuma sugna oo meesha la joogo meel biyala ma ahan walaysa macahum iyaga macoodana ma ahaanin ma on biyana ma wataan oo dad mxuu ahaa biyo soo qaatayna ma ahan weyaan fa jaءa abu bakrin abu bakr baa yimid radia allahu tacala canhu ardaa wa rasuul rasuulka allana waadicun uu dejiyey uu saaray ra'sahu madaxiisa u saaray calaa fakhidii bowdadayda uu nabiga saa u barkaday weeyaan qad naama isagoo hurday weliba bowdada ummilmumin caaisha radi allahu tacala anhu ardaha ayuu nabiga intuu madaxa saartay ayuu hurdayaa nabigeenna calayhi slat faqaala wuxuu yidhi xabasti waad xabistay ood reebtay celisay rasuula rasuulka allaad celisay waannaasu dadkana waad celisay walaysuu ma ayn ahaanin calaa maain biyo kuma sugna dushooda weyaan oo biyo lama haysto amba biyoma dul joogaan walaysa macahum ayaga macoodana ma ahaanin oo ma wataan maaun biy oo sahay biyaa ma wataan fa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi facaatabanii wuu i dhaleeceeyey uu i eedeeyey abuu bakrin radia allahu tacala an arda aad buu i dhaleeceeyey oo eed xoogla ayuu dusha saaray wa qaala wuxuu yidhi maa sha allah alla intuu doona an yaquula inuu yidhaahdo in alla inta dhaleecaynod ilaahay doonay ayaad dhaleecayn weyaan aad buu i eeday eed xoog badan ayuu dusha saaray <clears throat> intaas iguma kaadinin wajacala wuxuu gudagalay yadcanuni inuu igu dura biyadihi gacantiisu inuu igu dura fii khaasirati kilida inuu igaga qof lagu jiifa bowdadiisa in kilida maxuaha juq laga sii ka warrama laba shayba qof khatar ugu jira waa inuu xanuunsado oo waa halis sooma tan labaadna waxaa khatara dadka kala duwan yihiin dad baa kilid haddii laga taabta aan iscelin karno qosol la dhacayaan sooma ama xadatoonayaan ama qodqotoonayaan in saxa tacbiir marka calcumuum labadii dhanba way yeelaan markiiba eh, markuu eed kala daalay ayuu wuxuu bilaaba marka inuu mxuu ahaa kadibna edbiyo ood kilidii mxuu aha kaga dura gacanti weyaan kow wajcala wuxuu gudagalay yacawni inuu igu duro biyadihi gacantiisa fii khaasirati kiladayda weyaan falaa yamnacunii igama reebaynin min ataxaruki inaan dhaqdhaqaaqo ilan xanuun bay meesha leeda amaba qodqota ilada weyaan ilaa makaanu rasuulilah rasuulka alla booska muxuu ahay kaga sugan yahay calaa fakhidii bowdadayda ilaalin aan ilaalina ina nabiga kaca hurdada ka qaso baqid aan ka baqa amaba nacitaan aan naca darteed unbaa iga reebay inaan dhaqdhaaqa ilada radi allahu tacala an ardaaha oo xanuunkeedii iyo amaba wixii hayay way iska adkaysanaysay faqaama rasu rasuulka la istaagay xiina asbaxa markuu ahaaday calaa hayri maain biyolaan nabiguu istaagay markii biyolaan ay arrinta dhacday nabiguu istaagay calayhi salaat slaam faanzala waxaa soo degay faanzala allah alla wuxuu soo dejiyey aayata atayamumi aayadda gebagabaysiga ayuu soo dejiyey fatayamamuu kadibnu ay gebagabaysteen qofkii qasli iyo janaabo muxuu aha qabay uu ka qabay muxuu qofku weysalaan ahaa wuxuu kaga ahaar qaatay gabagaba mana jiri marka iyada biyo unbaa laazin ahaa wix ah, daqiiqada ka horeeyey waa nicmo weyn fa wuxuu yidhi usayd ibnu xudayr usayd ibnu xudayr ninka la yidhahdo oo raggii saxaabada aha oo nabiga garab ku aha calayh salat slaam ka mid ahaa ree aws ayuu ahaa nimankii ree aws ayuu ahaa weeyaan oo sacad ibnu mucaad raggii garab ku ahaa ayuu ahaa radia allahu tacala canhum jamiican wuxuu yidhi usayd ibnu xudayr wuxuu yidhi maa hiya ma ahaanin arintan iyo gebagabadan la baneeyey ma ahaanin biwali barakatikum barakadiina ti u horraysa ma ahaanin weyaan yaa ala abi bakrin abubakar ahalkiisiyo barakadii adinka xaggiina ku imaad ama sababta aad noqoteen tan ti u horraysa maahan barakooyin badan iyo khayr badan ayuu ilaahay subxana watacaala adinka sabab idinkaga dhigo weyaan barakaad waxaa ka mid a ah nabigeena cala sl slam inuu soo haajiro oo reerkaas uu dhismo cafwan islaamnimada ay dhisanto nabigeena ala slam intuu abubakr amaanay markay umada beeniyeen inuu garab taagna inuu sadiiq hadiluma uu yahay marka lama tiran kara weyaan baraka adinka xaggiina ka timaado oo sabab u noqoto ti idinkugu horraysa maahan barakadii maalinta iyada dilacday oo kuushaas uu alla sabab u dhigay subxaana wa tacaala ilaa maanta annaga ayaa haysanno ilaa qiyaami saacana ummaddii way haysanaysaa weyaan marka fadliga in loo qiro dadkii lahaa oo wax aad cajiib ah usayd ibn xudeyr bafiir waa la soo booday markiiba wuxuu yidhi baraka adinka xaggiina ka timaad ti u horraysan ma qaalat waxay tidhi fabacana waxaan joojinay oon kicinay albaciira ritigi alladii ritigaasoo kuntu anha calayhi dushiis aan ritigi hawdajku ii saarnaa dul saarnaa oo muxuu ahaa liigu qaadi jiray ayaan la kicinay fa asabnaa waxaan haleelnay oon helnay alciqda kuushi ayaan helnay taxtahu ritiga hoostiisa iskaga jirtay kuushaba waxaa weye meel dheer ma jirin ritigii oo meesha fadhiyey hoostiisa iskaga jirtay ilaahayna wuxuu ka waday subxaana wa tacaala inay xaajo imaado kadibna xaajada markaa imaado xukunkan iyo takfiifkan ilahay uu siiy ummadda weeyaan subxaana wa tacaala xadiidka saddex boqol afar iyo soddonaad can cabdiraxmaan abza waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibni abza alkhusaaci mowlaahum reer khusaaca ayuu ahaa ku tiirsanaa weeyaan waaa wuxuu u ahaa mowla ama waxaa xoreeyey naafic ibnu cabdilxaarif ninka la yidhaahdo oo sayid cumar radia allahu tacala anu xilligiisii magaalada marka ka ahaa waaliga ka ahaa amaba gobnatooraha ka ahaa ayaa mawla uu ahaa oo xureeyey ninkaasaa xureeyey waxaa laisku khilaafsan yahy mase buu ahaa mise taabici u ahaa ninkaas waa ninkii qisadiisa aad taqaaneen oo cumar intuu kaga hor yimid ninka la ninkan xaaria uu kaga hor yimid meel maki madiina udhexaysa uu yidhi magaalada maki aad kaga soo tagtay markaasuu yidhi ibna abza ibna abza waake wuxuu yidhi waa mid muxuu ahaa mawla min mawaalihim waa mid la xureeyey marka mawaalina uu yidhi oo kuwa aan xorayn mid ka mid ah weyaan markaasuu yidhi mar niminka reer maka u aad maanta nin mawlaahoo la xoreeyey aad madaxa uga dhigtay markaasa wuxuu yidhi hadii asaad sheegtay laba sifo oo cajiib ayuu leeyahy tan koobaad qur-aanka ilahi u yahay tan labaadna faraaisha iyo waxyaabaha ilahay uu farad yeelay ama faraaidka caadiga ahba aqoon badan buu leeyahay markaas waa markuu cumar dhihi jira radi allahu tacala an arda ilaahi subxana wa tacala qur dad buu kor ugu qaada dadna lulku ku dhigaa weyaan ninkaas ibnu abza waa ninka asaga weyaan can cabdiramaan bn abza qaal wuxuu yidhi cabdiraxmaan bin abza ja'a rajulu nin baa u yimid ilaa cumar ibn khaaab buu u yimid faqaala wuxuu yidhi innii aniga ajnabtu waan isku janaabay falam usib ilmaa biyana ma helin intaan isku janaabay ay biilaan igu dhacday waa laba muxuu ahaa dhibaato janaabo dhacday iyo biila'aan faqaala camaar ibna yaasir camaar ibnu yaasir ayaa wuxuu yidhi saxaabigaas ayaa wuxuu ku yidhi cumara ibnu khaaab wuxuu ku yidhi amaa tadkuru miyaadan xusin cumarow anna annaga kunna inaan ahaynay fii safarin safar ana aniga oo camaar ah iyo wa anta adigoo cumar ah inaan safar ku sugnaynay ma xasuusataa oo ma ogsoonta fa amaa anta adiga miya falam tusalli maadan tukanin haddiiba marba biyo la waayey maadan tukanin wa amaa ana aniga miya fatamacagtu waan galangashay oo carradii ayaan ku galgashay weeyaan aan isku gedgediyey fasallaytu kadibna waan tukaday fadakartu dalika arrinkaas baan u sheegay linabi nabigaan u sheegay sala allah alay slam faqaala nabi nabigana wuxuu yidhi sal ly slam inamaa in kale ma ahane kaana waxaa ahaaday kaana waxaa ahaaday yakfiika mid kugu filan haakada sidaan weeyaan ayaa kugu filneed weeyaan nabiga wuu ishaaray marka oo sidii mxu ku filneed ayuu nabiga sheegay u sheegay weeyaan nacam fadaraba nabiyu nabigu wuxuu ku dhuftay bikafayhi labadiisa calcalood alarda arada yuu saa ugu dhuftay sal allahu caleh ali wasalam wanafakha fiihima kadibna wuu afuufay ayuu nabigu yidhi calayhi salatu salaam uma masaxa bihima wuxuu ku masaxay wajhahu wejigiisa ayuu nabigu ku masaxay iyo wa kafayhi labadiisa calcalood ayuu nabigu ku masaxay sala allahu calayhi waalihi wasalam marka iyo muxuu ahaa nabiga siduu amarka u ayaa waxaa weye inuu ninkaas camaar ibnu yaasir ayuu caddaynayaa cumarna uu marqaati gashtayoo inay israaceen oy kadibna cumar salaadlaan ku dhacday usan tukanin isagana uu carradii muxuu ku gidgidoomay kadibna carradii uu ku tukaday nabigana markuu taga calayhi salaat salaam uu yidhi waxaasoo dhibaato looma baahnaynba inaad muxuu aha boorayso looma baahnayne waxaa kugu fillaan laha inaad gacmaha dhulku dhufato kadibna carradii aad ka fuudayso ile markaad gacmaha dhulku dhufato carro badan soo soo aad soo rujinaysaa inaad iska afuufta kadibna intii yarada soo hartay aad wejiga iyo labada calcalood mariso weyaan intaas ayuu nabigeena calayh sala slam ku irshaadiyey marka tayamumka saas ayuu ahaa soo degitaankiisu iyo keenitaanka la keenayna saas ayuu ahaa ee ariiqada loo gabagabaysanana saasay ahayd weyaan marka qofka inuu sidii muxuu aha weysada caadiga ahayd xitaa jirkii dhan la wada maryo shay matluubah ama loo baahan yah maan weyaan alkitaab aani kitaabka labaad oo maqsadka cibaadada maqsadka ahaarada hoos imaana ama maqsadka cibaadada weyn cafwan alkitaabu aani kitaabka labaad oo maqsadka cibaadada hoos imaana aladaanu adaanka iyo wa mawaaqiiti salaad salaadaha waqhtiyaalkeeda ayuu kitaab yahay weeyaan alfaslu lwal fasalka koobaad aladaan waa adaanka oo hadda camal insha allahu tacala salaada cisho ka horeeya oo loo bahan yahi kan u horeeya oo insha alla dhici doon uu yahay aladaanu adaanka weeyaan baabu badi ladaani adaanka bilowgiisa ayuu baab yahay iyo fadlihi xadiid saddex boqol iyo shan iyo soddonaad can ah, ibni cumara waxaa lagu yidhi cbdullahi bn cumar ibn اlkhaaab alcadawi weeyaan qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn cumar ibn khaaab kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina goortii qadimuu ay soo galeen almadiinata magaalada madiina yajtamicuuna kuwa kulma ayay ahaayeen fayataxayanuuna waxay wakhtiyaysan jireen asalaata salaada oo wakhti ay isku ogsoon yihiin ay imaan jireen wakhtiga qoraxda ay zuusha wahaakada xilliyada dee muxuu ay isku ogaan jireen oo caadi ayadoon la dhawaaqin oo haba yaraatay wakhtigan caadiga ayaa laiskugu imaan jiray fayataxayanuuna waxay wakhtiyaysan jireen asalaata salaada oo xilliga wakhtiga salaad unbay imaan jireen ayadoo cid u dhawaaqda la arkin laysa ma ahayn yunaadaa laha mid loo dhawaaqa oo aadaan looga dhufto ahayn weeyaan fatakalamuu way hadleen yowman maalin fii dalika inay salaad iskugu yeedhaan oy salaad isku baraarujiyaan ay muxuuha ka wada hadleen maxaa yeelay bini waa mashquul badan yahay ganacsiyaa la geli beer baa la geli hurdaa qofka geli mashquul baa la geli gar la geli wama ila dalika qofku marka marar badan wuxuu u baahan yahay wax baraarujiyo marka arrintai iska waraysteenoo waxay yidhahdeen warnimiyahu maan salaad iskugu yeerno fa qaala bacduhum barkood waxay yidhahdeen ittakhiduu war samaysto oo noo sameeya naaquusan naaquus noo sameeya naaquuska waxaa weeyaan waa laan dheer laan dheer weeyaan laanta ayada ah markii la sameeyo waa yarbuun ahaan taqriiban ama wax muxuu sida durbaantii oo kale ah kadibna laan yar baa lagu garaaci naaquusku waa laan weyn oo saa u dheer laan yar baa lagu garaaci kadibna cod baa ka soo bixi codkaas waxaa muxuu weyaan wuxuu daliil u yahay amaba muxuu lagu garan jiray in wakhtigii cibaadada la gaaray cinda alyahuud nacam ittakhiduu war waxaad samaysataan naaquusan naaquus samaysta oo mila naaquusi nasaara nimanka nasaarada yah naaquuskooda hadda waad aragteen gambaleelkan ay markii la gaaro wakhtiyada qaar hadda santreza meelahan o kale somaad arkin waxbaa ka dhawaaqa dhaw dana waa ugu xihan dhow wamaa ilaa dalika marka waa wax noocaasa naaquuska waxun muxua in laisku garaaca oo kadibna eh, lagu garana eh, xilliga salaada ama xilliga cibaadada ahayd weeyaan ittakhiduu waxaad samaystaa naaquusa naaquus samaysta oo mila naaquusi nasaara nimankan krishtanka ah, oo mxuu ahaa nasaarada naaquuskooda kale samaysta wa qaala markoodna waxay bal iska badaa inaad naaquus samaystaane qaar buuqan buun samaysta buun buunka cadigoo la afuufo weyaan mila qarni alyahuud yahuudda buunkoodoo kale samaysta weyaan nacam faqaala cumaru wuxuu yidhi alaa tabcauuna miyaad saartaan ood joojisaan rajulan nin oo yunaadiyu dhawaaqa bisalaad salaadu ku dhawaaqa oo dadka salaad ugu yeero maad muxua noo kicisaan intaad naga dhaaftaan waxaan buuqaan iyo naaquuskan iyo waxaan yahuudi iyo nasaarada intaad naga daysaan nin salaada noogu yeero war salaad ukaaliyana yidhahdo maad muxua noo kicisaan faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal slm yaa bilaalow bilaalow qum istaag oo fanaadi u dhawaaq dadka oo ugu yeer bisalaati salaada weyaan xaya cala asalaat xaya alfalah siiqada waxaa weeyaan aadaankana waxaad garanaysaa ninka cabdulaahi ya ninku mxuu ahay ku riyoon jir ma xasuustaan ya ya maxaad a marka calumuum siiqadana marka dambe waa tii sugnaatay oo waxaa weeyaan umira bilaalun an yashfaca alaadan wayutra aliqaama waa tii marka arrintaas ay ahayd oo sifadii uu mxuu ah, ah, u dhawaaqi lahaa waa tii loo baray weyaan xadiid saddex boqol iyo lix iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay ana rasuula rasulka al sal l slm qaala wuxuu yidhi low yaclamu nnaasu dadkadii fi nnidaai aadaanka wuxuu ku sugan wasafi lawali safka hore wixii ku sugan oo ajar iyo khayr iyo barwaaqa iyo dambidaaf iyo mxuu darajaad kor loo qaado wixii ku sugan haddii ay ogaan lahaayeen uma intaa kadibna lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu inay qora tuurtaan ay u qori ritaan calayhi dushiisa helitaanka aadaanka iyo helitaanka safka hore lastahamuu ay u qori tuuran lahaayeen weeyaan walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri udegdega loo degdega muxuu ahaa cibaadaadka wixii ku sugan hadii ay ogaan lahaayeen salaadaha khaasatan lastabaquu ilayhi wau degdegi lahaayeen weyaan oo u tartami lahaayeen walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fi lcatamati salaada cisho wixii ajar ku sugan i wasubxi salaad suba wixii ku sugan oo ajara la atowhuma waa imaan lahaayeen walow xabwan gurguurad iyo siqitaan daba lagu siqa ha ku yimaadeene waxaa weeyaan saas ay u imaan lahaayeen ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleh marka adaanka fadliga ku sugan iyo muxuu ahaa safka hore wax la koobi kara ma aha weyaan wax la koobi kara ma aha weyaan muadiniinta fadliga ay leeyihiinna waa tii nabigeenu cadayh sal slam almuadinuuna awalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaad aragteen sidii horay baan usoo marnay oo adiladaad ku aragteen dadka inay dhididi doonaan dhididka isagoo dhici doona waxaa weeyaan muadiniinta qoortooda waxay jirtaa halkaas ummadda ka wada qoordheeryihiin dadkaas neeftooda isku xirmaysa iyo dhibaatada iyo ka wada qoordheeryihiin intaanoo qof bal hadda markuu muadinka dhawaaqo inta qof oo kaafil lahayd oo hilmaamsanayd oo aadaankaas ku imaanaysa ku cibaado gudani wax sahlan maahan marka muadinka hawshiisa howl sahlan ma ahan weyaan safka horena dee waad isna fadliga ku sugan xitaa qofkuu tijaabin karaa maalinta qofkuu safka hore ku tukada salaad ku tukada isagoon dad ciriirinin dad dhibin kaba iyo mxuu ahaa bustooyin iyo eh, salliyaal iyo eh, rexla iyo kutub iyo meesha aanan dhigin oo si caadi oo abiici ah inta waqti hore imaada kadibna inta dikri sii wada dukada salaada ayada dhadhanka ay leedahay iyo salaada mxuu aha qofka uu meelahaas dambe annagaan ku tukan oo dambe halkaas damba eh, eh, mxuu ahaa eh, ku tukada isku dhadhan ma ahan isku khushuuc ma ahan isku ta'iir ma ahan qofka markuu safka hore saas kan ririixitaanka iyo sijiidka asaga macno weyn ma lahan dembi in laga qaadaaba laga yaaba laakiin tan caadigaho si abiici a ah qofka aad ku imaado salaada uu ku tukada qofka markuu baxa isagoo wuxuu baxayaa isbedelay oo adduunkan dhanba uu la qiimo darnaaday oo nicmo iyo wanaag iyo saxansaxa aan la yaab la dareema arrinta koleyba ragga safka ku tukada way dareemi karaan wayna yaqaanaan marka waxaa ku sugan intaan xataa la gaarin aakhara iyo fadliga la gaarinba xitaa inshiraaxu sadri iyo qalbi muxuu ahaa sharaxmo oo la yaab lahay leeda arrintaeeda ragga jarribeen way yaqaanaan waadna ogsoontiin dhammaantiin naam xadiidka saddex iyo iyo toddoba iyo muxuu ahaa sodonaad can cabdilaahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsacat alansaari ninkaas taabiciinta raggoo iqaadka ayuu ka mid ahaa raximah llah uma almaazini ahaa ana abaa saciidin alkhudri ninka abaa saciid alkhudri la yihahdo sacad ibn malik ibni sinaan wayaane qaala lahu wuxuu u yidhi abu saciid inii aniga abu saciid ah innii aniga abi saciid ah araaka waxaan ku arkaa cabdilaahi ibni cabdiraxmaan ibni abi sacsacow waxaan ku arkaa tuxibu inaad jecesha alhanama ariga inaad jeceshahay iwalbaadiyata reer baadiyanimadu inaad jeceshahay duurka iyo meelahaas duurka iyo xoolaha ariga iyo waxaad inaad jeceshahan ku arkaa fa idaa kunta haddii aad tahay fii hanamika arigaada aw baadiyatika ama baadiyadaada aad joogto meelaha duurasha aad joogto oo faadanta faadanta aad u dhawaaqda bisalaad salaadda aad u aadanto farfac kor u qaad sawtaka codkaada aad kor ugu qaad weeyaan binnidaai aadaanka kor ugu qaad fa inahu maxaa yeelay laa yasmacu ma maqla madaa sawti اlmuadini muadinka codkiisa meesha uu gaaraa ma maqla jinnun ama dherarkiisa ama meesha uu ku ekaana madaaga waa meesha uu shayga haayadiisa iyo meesha u dambaysa u gaara weeyaan jinnun jinni ma maqla walaa insun insina ma maqla walaa shayun shay kalana ma maqla walaa jamaadka xataa dhagxaanta iyo geedihii weeyaan ilaa haddii ay dhacdo shahida wuu markaatikaca lahu isaga ayuu markaatikaca yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo weyaan aadaankaas marka qofku dhawaaqa wax kasta oo maqlo ama xataa jamaadaadka maalinta qiyama markaa adkacayaan weyaan saasuu nabigeena caddeeyey sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala abuu saciidin abuu saciid wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka warka isaga ah min rasuulilah rsulka allaan ka maqlay sala allahu calayh waali wasalam baabu ijaabati almu'adini qof mu'adinka siduu yidhaahdo in la yeelo ama laga daba dhaha ayuu u baabiyo baabkan weyaan baabu ijaabati almuadini in la ajiibo oo siduu dhaha laga daba dhaha ayuu baabi baabkan weyaan xadiidkan iyo saddexda xadiid oo ku xigta waxay caddaynayaan qofka mu'adinka ah markuu adima sifada in laga daba dhaha loo baahan yahay iyo markuu dhammeeyo mu'adinka waxaa loo baahan yahay in qofka mxuu ahaa dhegaystay uu dhaha intaas qofka haddii laga helana awaabta iyo fadliga uu hela ayuu mxuu ahaa taqriiban ay xadiistaas afarta ah ay caddayn doona insha allahu tacaala xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad ibn khaaab waxaa lagu radi allahu tacaala qala wuxu hi cumar ibn khaaab sayd cumar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslem ida qaala almuadinu muadinka allahu akbar allahu akbar ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn hadduu yidhaahdo oo fa qaala uu yidhahdo axadukum midkiinna allahu akbar allahu akbar ilaahayaa weyn ilaahay baa weyn uma intaa kadib qaala muadinka uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu waxaan markhaati ah an laa ilaha ilaah lagu cabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane qaala uu yidhahdo midkiinna ashhadu waxaan qirayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo uma intaa kadib qaala uu yidhahda muadinka ashhadu ana muxamadan muxamed inuu yahay ayaan qiraya rasuula rasulka al sal slm qaala midkiinna uu yidhaahda ashhadu ana muxamadan rasuulullah uma qaala uu yidhahda muadinkii xaya cala asalaa salaadda u kaalayaay qaala midkiin uu yidhaahdo laa xawla xilad walaa quwata awood nooma sugnaanin ilaa bilaahi alla weyna mooyane inuu alla weyne mxuu ahay awood iyo xilad noo yeela oo xeeladna siiyama ooyan annaga xeelad iyo awood malihin lihin uu midkiin yidhaahda uma qaala uu yidhahda muadinkii xaya cala alfalaax war liibaanta u kaalayaay qaala uu yidhahda midkiin laa xawla xeelad walaa quwata awoodna ilaa billaah alla weyna ma ooyana si kale nooguma sugnaanin uu midkiin yidhaahda uma qaala uu yidhahda muadinkii allaahu akbar allaahu akbar alla ayaa weyn alla ayaa weyn qaala midkiinna uu yidhahda allaahu akbar allaahu akbar uma intaa kadib qaala uu yidhahda muadinkii laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu cabudo ma jiro ilaahay mooyane subxaana wa tacaala qaala midkiina uu yidhahda laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo min qalbihi inta ayada ahna qalbigiisa u ka yidhaahdo oo carabkii oo qalalan bas uu qalbiga ka yidhaahdo haddii ay dhacdo dakhala aljannata jannada ayuu qofkaa galaa weeyaan bal arka kelimaadkaas oo laga daba dhaha qofka mu'adinka ah ayaa nabigan wuxuu caday sala allahu calayhi waali wasalam in lagu janno galaa weyaan xadiidkana waa xadiid imaam muslim uu wari weeyaan baabu ducaa'i ducada iyo dikriga loo baahan ya lala yimaado cinda nidaa'i aadaanka markii maxoo u dhammaado kadib ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiid saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad can jaabir bni cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu anhu arda radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasulka alla sal slm qaal wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhahda xiina goorta yasmacu u maqla annidaa aadaanka u maqla yidhaahdo allaahumma allahayow rabba haadihi dacwa yeeritaankan oo kan ah rabbigiisow attaammati yeeritaankan mxua oo tan ah rabbigeediiyow attaammati ee taamka ah iyo salaati salaada rabbigeediyow alqaa'imati ee taagan ee xilligeeda la gaaray aati waxaad siisaa muxameda nebi muxamed waxaad siisaa alwasiilata darajada wasiilo la yidhaahda si way noo imaan doontaa insha allahu tacaala wasiilo wax loola jooda waa darajo jannada ku sugan oo aad u sarrayso oo addoon addoommada alle ka la siin doono nabigeennan u yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan ani noqdo ayaan rajaynayaa way waa noo iman doontaa insha allahu tacaala aati waxaad siisaa muxameda nebi muxamed alwasiilata wasiila sii iyo walfadiilata fadli sii weeyaan wabcahu soo oo muxuu ahay makani maqaaman boos oo maxmuudan lama hadiyey alladii booskaasoo wacadtahu aad muxuu ahay ballanqaaday ilaahay oo booskaas ku soo saar oo booskaas sii waxaa weeyaan qofka yidhaahdo xallat lahu waxaa u waajibto shafaacatii shafaacadayda iyo ergeyntayda u waajibta yowma alqiyaamati maalinta qiyaama saasuu nabigeen le calayhi salaatu wasalaam marka kelimaadkaas kooban allahuma raba hadihi اdacwati اtaama wالصalaaةi اlqaa'ima aati muxamadan alwasiilaa walfadiila wabcadhu maqaama maxmuudan aladii wacadta intaas oo qofka qalbigii carabku ka dhaha ayay mxua ugu waajibaysaa nabigeenna calayhi salat slam inuu ergeeyo oo janno muxuua ah ilaahay ugu ergeeyo dembidhaaf ilaahay ugu ergeeya cadaab badbaadeed looga ergeeya ayuu qofka ku helaa weyaan waa nicmo aad u weyn jannadan helitaankeeda waxaad u yasiran weyaan xadiid saddex boqol iyo afartanaad can cabdilaahi bni camr bn caasi waxaa lg radi allahu tacala canhuma anahu cabdulahi bn camr caasi samica nabiy nabigu ka maqlay sal slm yaquul nabigeenola idaa samictum haddii aad maqashaan almuadina muadinka faquluu waxaad tirahdaan muadinka haddii aad codkiisa iyo dhawaaqiisa iyo yeeritaankiisa maqashaan weeyaan faquluu waxaad tidhahdaan mila maa yaquulu wuxuu muadinka wax la toa dhaha weyaan sida uu muadinka dhahay si lamida dhaha weyaan uma intaa kadib salluu calaya igu salliyo fainahu maxaa yeelay man sallaa qofkiigu salliya calaya dushayga salaatan hal salli igu salliyo sala allaahu allah baa muxua u naxariista calayhi dushiisa bihaa halkaad salli ood muxuua igu salliyey cashran toban jeer weeyaan uma intaa kadib saluu waxaad weydiistaan weydiisaan allah alla weyne weydiiya lii aniya weydiiya alwasiilata darajada wasiilo la yidhahdo ilaahay iyo weeyaan fa innahaa wasiilada mansilatun waa boos oo filjannati jannada gudaheeda ku sugan sarreeyo laa tanbaqii uma habboona ilaa licabdin addoon oo min cibaadillahi addoommaha ilaahay dhabta ah unbay u habboon tahay weeyaan wa arjuu waxaan rajaynaya oon qudarraynaya an akuuna inaan ahdo aniga huwa addoonkaasaga inaan ahdaan qudarraynaya weyaan oon rajaynaya faman sa'ala qofkii i weydiiya aniga alwasiilata wasiilo ilaahay ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacadii ayaa mxu waajibta isna weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali wasalam xadiid saddex boqol iyo kow iyo afartanaad wa can sacd ibn abi can rasul lah wuxuu ka wari sal l slm anahu rasuulkeenna qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhahda xiina goorta yasmacu maqla almuadina muadinkao dhawaaqa allahu akbar allahu akbar ilah markuu maqlo qofka yidhaahdo ashhadu waxaan marqaati kahay an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla weyne mooyane waxdaw xaaluy keligii laa shariika wadayna lahu asaga uma sugna wa ana muxameda nabi maxamed cabduhu addoonkiisa inuu warasuulu rasuulkiisa inuu kadibna radiitu bilaahi radiitu waxaan ku raalli noqday bilahi alla weynan rabban rabinimaan ugu raalli noqday wabimuxamedin nabi muxamedin rasuulan rasuulnimaan ugu raalli noqday wabilislaam islaamnimadan diinan diinnimo baan ugu raalli noqday yidhaahdo ufira lahu dembuhu dembigiisa loo dhaafa marka afartan xadiid oo kii hore nabigeen uu cadday sala allahu caleh waali waslem qofka muadinka dhaha ka daba dhaha intaanan ka ahayn xaya cala asalaat xaya alfalaah oo laa xawla walaa quwata ila bilah laa xawla walaa quwata illa bilah la dhihi nabigan wuxuu ku sheegay qalbiga qofka arinta iyada ka yidhaahdo in dannada uu geli waa qodobka koobaad marka in muadinka siduu dhaha laga daba dhaha waa qodobka koobaad waxaa lagu mutaystay in dembigii qofkii in qofkii uu janno ku gala ayaa lagu mutaystay weyaan waa nicmo weyn qodobka labaad nabigeena sala allahu calayh waali wasalam qofkii markuu muadinka maqlo inuu waxaa weeyaan uu ducadan akhriyo oo allahuma rabba hadihi dacwati taama ayadna ay sugan tahay laakiin waxaa ka horeeya oo xadiidkan labaad oo cabdillahi bin camr bin caasi radi allahu tacala canhuma wuu caddaynaya inuu nabigeena alayhi calayhi salaatu wasalaam markaad maqashaan muadinka siduu dhahay dhaha uma ayu nabig l ala sl kadib uma maxay tusisaa tartiib wtaraakhi marka kadibna markii ay dhammaato waxa weeyaan ood muxuu ahaa muadinka siduu dhahay aad dhahdaan kadibna igu sali ayuu nabiga calayhi salaatu salaam kadibna salu llaaha liya alwasiila ilaahay waxaad i weydiisaan wasiila allahuma rabba hadi dacwatama halkaasay markaa isoo gelaysaa inta xadiidka u dambeeyo isna fiiriyo man qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh kadibna intaanan saliga la gaarin muxuu nabig yidhi alai sla slam rabba wa bimuxamadin rasuula wa bilislaami diinan kadibna isna wuxuu mutaystay qufira lahu danbu kii ka horeeyey xalla lahu shafaaca kii ka horreeye waxaa weeyaan xalla lahu shafaaca marka tartiibka xadiistan waxaa noqonaya marka markasaa loo fiiriyo in qofka yaquulu mila maa yaquul muadin muadinka siduu inuu ka daba allahu akbar allahu akbar ilaa mxuu aha laa illa allah laga gaaro saasuu kaga daba dhaha laa xawla walaa illa bilahin oo mxuu ahaa ay gudaha gelayso intaas marka qof wuxuu ku mudanayaa in uu ku helo janno inuu ku helo kadibna waxaa ku xigaayo qofka inuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu ayaa ku xigta weyaan kadibna waxaa ku xigaysto radiitu billaahi rabba wa bimuxamadin nabiya wa bilislaami diina waa qodobka saddexaad qodobka afraad kadibna waxaa ku xiga in nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi waali waslem asalaat alibraahimiya salaaddii kaamilkeed lagu saliyo kadibna waxaa u dambaynayso allahuma raba hadihi dacwati اtaama wsalaati اlqaa'ima aati muxameda wasiilat lfadiila wabcahu maqaama maxmuda aladii wacadta intaas qof markuu helo wuxuu udhexaynayaa marka mar janno la siiyo iyo mar ay shafaacada u waajibto iyo mar dembigiisa la dhaafo ayuu marka qofku helaya marka markusaa iskugu xijiye weyaan waa fadli aad u weyn oo laga yaabo qofka laba daqiiqo ama hal daqiiqa inuu ku wada helo weyaan waa fadli aad u weyn maalintan shan jeer qofka ay soo marta salaada fajr haddii lagu daro marka waa nicmo iyo fadli aad weyn ood ilahi subxana wataala ummaddiis muxuu ahaa ummadda muslimiinta ku manaysta weeyaan fadlu min allahi caiim alfaslu aani fasalka labaad oo hoos imaana kitaabka ee hoos imaana waxaa weeyaan aadaanka iyo mawaaqiti salaadka mawaaqiitu salaa salaada wakhtiyaalkeeda ayuu muxuu ahaa fasalkaana u fasal yahay weeyaan baabu awqaati salawaati alkhams shanta salaadood wakhtiyaalkooda ayuu baabi baabkan weyaan xadiidka saddex boqol iyo laba iyo afartanaad can jaabir bni cabdillahi waxaa radi allahu tacala nabiy nabigeen wuxuu ahay sala allahu aleyh waali wasalam yusallii mid tukada aduhra salaada duhur bilhaajarati wakhti kulaylaha ayuu nabiga tukan jiray marka wakhtiga qoraxda ay kululaato aad ay ukuloshahay ayuu nabiga dukan jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam xilliga qoraxda ay bartama intay gaarto kadibna ay dhanka qoraxudha xaggeed ay wax yar u dhaqaaqda weyaan oy u zuusha weyaan wlcasr salaada casr nabiga wuxuu tukan jiray wshamsu qoraxdana wlcasra salaada casrna waa tukan jira nabigeena calayhi sala slam washamsu qoraxdana naqiyatun ay mid aad muxuuaha nadiif u ah oo aad muxua udhalaalaysa ay tahy wayaan oo weli boorboorow iyo inay muxuu aha yara tabar beesho aynan gaarin wlmaqriba salaada maqrib nabiga wuxuu tukan jiray idaa wajabat qoraxdii markii ay dhacdo ayuu nabiga tukan jiray markii qoraxda sii dhacayso wlcishaa salaada cishana axyaanan wakhti wa axyaanan wakhti waxaa weeyaan macnaheeda axyaanan wa axyaanan horta waxaa lagu nasbiyey darfiya lagu nasbiyey darfiye ayaa lagu nasbi weyaan macnaheedana waxaa weeyaan nabigeenna sala allahu aleyh ali wasalam kaana yusali alcishaaa fii axyaanin biاltaqdiim wa fii axyaanin biاltakhiir nabigeena wuxuu dukan jiray calaih slat slam xiliyaala salaada mid hormarya ayuu ahaa oo salaada cishimid soo hormarya ayuu ahaa xilliyada qaarna nabigeena calayi slat slaam gadaal buu dhigi jiray fii axyaanin yuqadim wa fii axyaanin yuahir wakhtiyaal qaarna horay ayuu muxuuah soo marin jiray oo soo dejin jiray xilliyada qaarna dib buu dhigi jiray dhigi jiray wayaan sababtana nabigeena waa cadayna calayi slat slam arrinta ayada waxaa sheegay ninka la yidhaahdo badrudiin alcayni fii fii sharxihi lisaxiixi اlbukhaari cumdat alqaari ayuu ku sheegay weyaan arrinta ayada oo wuxuu leeyahay kaana yusalii اlcishaaa fii axyaanin bاtaqdiim wa fii axyaani marka ayaanan ayaanan saas weyaan axyaanan axyaanan saas weyaan idaa ra'ahu markuu nabiga arka ijtamacuu inay soo urureen oy saxaabadii yimaadeen dhammaantood masjidka ama ay soo bateen nacam cajala salaada cisho waa dejin jiray ee dalda sugaa malaha dadku ay yimaadeen wa idaa ra'ahu markuu arkay abta'u inay dib dhaceen oy daaheen ahara salaada nabiga dib uu dhigi jiray wasubxa salaada subax nabiga wasuba salaad subaxna kaanuu waxay ahaayeen saxaabadii ow amaba kaana nebi nabig wuxuu sal slm yusaliiha mid dukada bikhalasin humamow ayuu ku dukan jiray nabiga ala sl slam halaska waxaa weeyaan waa mugdiga markuu dhammaado oo tii yar yaraana welina uusan dabargo'in ayaa la yidhahda halaska weyaan xilliga marka salaada la aadima oo kale waa mugdi caadi ah salaada fajr iftiin yar ayaa xag ka soo baxeen weli aan waxba marka nabiga markii horeba intuu u dambeey ood xoog badan yahay ood weli usan baabiin dhammaanin laakiin la soo galay mugdigii ayaa waxaa way nabigu tukan jiray humow ayaa la yihahda humow ayb kaana nabigu wuxuu ahay sal l slam mid tukada salaadda muxuu ahaa eh, eh, eh, salaadda subax biqalasin humaa weeyaan ama wakhtigaas muxuu ahaa qoraxda ama cafwan ay mugdiga uu khafiifka noqday baabu fadli salaatay asubxi waalcasri baabu fadli salaatay alcasri salaada labada salaadood ee iyo subaxa fadliga ay leeyihin ayuu baabkan u baabay weyaan labada salaadood ee iyo casirka fadliga ay leeyihin ayuu baabay baabkan weyaan xadiid saddex iyo saddex iyo afartanaad can abi hurayrata la wariy radi allahu tacala anu arda sakhri dowsi ana rasula rsulka ala sal sl qaal nabigeena wuxuu yidhi yatacaaqabuuna waxaa ku cirabtamo oo ku kallaytamo fiikum adinka dhexdiinna malaa'ikatu malaa'ig baa ku cirbantanta amaba ku kallaytanto bileyli habeenka iyo malaaikatu malaaik binahaari maalinta weyaan wayajtamicuuna waxay ku kulmaan fii salaati lfajri salaada fajr bay ku kulmaan iyo wa salaati alcasri salaada casr uma intaa kadib yacruju waxaa kora oo kor aado aladiina kuwii baatuu baryeen fiikum dhexdiina baryeen oo idinla baryeen ayaa koran weyaan fayasaluhum kadibna waxaa weydiiya fayasaluhum wuu weydiiya rabbi wa huwa rabbina aclamu ka ogaan bihim addoomihiisu kaga ogaan badayn muxuu ahaa malaaigta uu kaga ogaan badayn kayfa sideebaad kaga soo tagteen cibaadii adoomahayga say ahaayeen maxay qabanayeen shaqada ahayn maxay ahayd ilahayna wuu kaga aqoon roon oo ka yaqaanaa weyaan fa waxay dhahayaan taraknaahum aan ka soo tagnay wahum yusalluuna ayagoo tukanayaan wa ataynaahum aan u nimid yusalluuna markii aan u ayagoo tukana u tagnay markaan ka soo tagayna ayagoo tukana ka soo tagnay weyaan marka salaad unbay ku jireen marka xilliyada ay isbedelaan oo roondada malaa'igta isbedelaysa ayaa wakhtiyada ah sida nabigeena cadayna sala allahu caleyh waali wasalam asalku waxay yatacaaqabu marka luqadan waxaa la yihahda luqat balxaari luqat balxaari waxaana loo yaqaanaa luqat akaluni albaraakiif akaluni albarakiif weeyaan akalani albarakiif marka inta bedelka dhiha akaluni ay yihahdaan weeyaan wawgaas marka waxay leeyihin waxay tusinaysaa waa calaama litadkiir marka arrinta ayada nabigeenu ku dhawaaqay sala allahu aleh ali wasalam xitaa xadiid kale asna fi sowm iyo safarkeeda ayaa mxuu la wariyaa weyaan xadiid saddex boqol iyo afar iyo afartanaad can cumaarata ibn ruaybata waxaa laga wariyey ninkaas kunyadiis waxa la abu zuhra ayaa la yidhaha weyaan cumaara ibn ruayba ruayba labadaba waa la soo wariyey marka ninkaas cumaaro la yidhaahdo ayaa waxaa weeyaan magaciisa waxa la abu zuhra ama kunyadiisa cafwan magaciisana cumaara ibnu ruayba la yidhahdaa waa reer bani wuxuu muxuua ka dhashay nimankii reer aa'if uu ka dhashay xashaaj ibnu yuusuf athaqafi qolyahaas ka dhashay weeyaan magaalada kuufa ayuu degay degaankiisa ahaa saxaabina wuu ahaa laba xadii ayuu leeyahay laba xadii ayuu nabigeena ka wariyay sal sl mid waa xadiidkan midna waxa weeyaan qofka khaiibka oo khudbayna gacmaha siduu taaga ayuu kaga warramay oo nin labada gacmoodba saa ka siina ayuu arkay markaasaa wuxuu yidhi labadan gacnood oo gagaabyada badan muxuu ahaa ha angegeeno ad hadal noocaas amaba weyra caayay waxbuu ka sheegay nabigeena arka sal sl markuu muxuu ahaa khudbayna aanan ka zuulayn inuu muxuu ahay farta sabaabada saa u taaga marka labada xadiid ayaa ninkaa laga wariyaa radia allahu tacala canhu arda saxaabigaas qiimaha badan qaala wuxuu yidhi samictu rasuulahi baan ka maqlay sal sl qul isagoole lan yalija naara naarta ma gala axadun qof oo sallaa tukaday qabla tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hora tukaday iyo qabla quruubiha dhicitaankeeda ka hora tukaday naar allama gala weeyaan yacni alfajra salaada fajr ayuu ula jeedaa subax iyo alcasra salaada casr weeyaan qofkii marka labadaas salaadood tukada naar ma gala ayuu nabigeena caday sala allahu caleyh waali waslem baabu waqti alfajri salaada fajar wakhtigeeda ayuu ubaabi baabkan weyaan xadiidka saddex boqol iyo afar iyo ah, shan iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebi sal sl um lmuminiin qaalat waxay tihi kunna tii hore akaluuni baarakiis waxay la too tahay eh, tii hore ay la tooto weyne tacaaqabuuna ay ku dhowdahay qaalat waxay tihi kunna waxay ahaayeen nisaau almuminaat muminaadka iyo gabdhaha muminaadka mxuu yashhadna kugu yimaado maca rasuulka alle maciisa salaata alfajri salaada fajr ay imaan jireen mutalaficaatin iyagoo ku duduuban oo ku asturan bimuruudihinna garaysyaalkooda amaba cambuuriyaalkooda ama saakooyinkooda ku duduuban weyaan uma intaa kadib yanfatilna aw yanqalibna riwaayaad kalaa jirta yanqalibna way laami jireen ilaa buyuutina guryahooda ay u laami jireen xiina goorta yaqdiina ay gutaan asalaata salaada ay gutaan ay u laami jireen laa yacrifuhunna uusan garanaynin axadun qofna min alhalasi min ajli halas humamowga iyo mugdiga weli baaqiga ah awgiis aan loo garanaynin oo qofkuuna shaksigiisa iyo inaad biniaadam meesha socdo ama qof haweeney ay tahay intaasun la garanaya laakiin wejigeeda waxba aan la fahmayn ay noqon jireen marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya in salaada fajar nabigeena uu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam fii awali waqhtiha nabigeena uu bacday alayhi slat slam la weydiiyey camalkan ugu fadliga badan waxaa weeyaan waa salaata fii awali waqhtiha aw fii waqtiha marka xadiidkan taas ayuu xoojinaya weeyaan xilliya laakiin waxaa dhacayso awal waqtiga dib lagaga laga dhigi oo muxuu ahaa sida cishaha mararka qaar dhacday ama xilliga salaada duhuroo kale oo kuleylku aad u tiro badan yahay oo dib loo dhiga oo kale salaada duhuroo kale loo dib dhigaa weeyaan baabu wakhti duhri salaada duhur wakhtigeeda ayuu u baabiyo baabkan weeyaan xadiid saddex boqol iyo lix iyo afartanaad can anas waxaa la wariyey ibnu malikin khaadim الnabiy sal qaala wuxuu yidhi anas bn malik radia allahu tacala anu arda kunaa waxaan ahay nusalli kuwa tukada maca nabi nabiga la tukada anahayna sal slem fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisa nabiga la tukan jirnay faidaa lam yastaic hadduusan awoodin axadunaa midkanaga an yumakkina inuu muxuu ah haleeshiyo ama qabadsiiyo wajha wejigiisa min alardi arada uu qabadsiiyo uusan awoodin basata wuxuu fidin jiray thawbahu maradiisa oo fasajada caleyh ku sujuudi jiray kulaylka xeerka roogagan iyo nicmadan iyo khayrkan ma jiri jirin xilli dhow xataa dad nool hadda weli nool ay soo gaareen almasjid anabi wuxuu ahaan jiray quruurax ahaan jiray quruuraxan caadigu hadda guryahan ku dhisano ayuu ahaan jiri weyaan xilli dhowal hadda muxuu aan fogeynba marka markay qoraxda qabato aad bay u kullaan jirtay oo caradii iyo muxuuah quruuraxii iyo wixiia kullaanayaan kadibna wejiga lama dhigi karo wejiga uu ruqaya markaasa wax la samayn jiray ama hamburaya waxaa la dhigi jiray marka go'a ay wataan ama marada ay wataan ay muxuu ahay darafkiisa dhigan jireen saxaabada radi allahu tacala anum ardahum marka xilliga bilowga oo aadku eelka u jira in la dukan jiray ayaa ina laga muxuu aha fahmaya weyaan baabu libraadi qaboojin la qaboojiyey biduhri salaada duhur fii shidat alxari kulaylka darnaantiis in la qaboojiy ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka saddex iyo toddobai afartanaad can abi darin waxaa laga wariyey qaala abi dar adana waxaa addimay macnaheeda waxay araada an yuadin weyaan adana waxaa addimay oo inaad aadaana doone weyaan muadinkiisa ayaa inuu adaamo doonay weyaan aadaanki inuu ku dhawaaqu doonay aلظuhra salaada duhur adana muadin الnabiyi duhra adana waxaa adimay yani araada an yuadin muadin nabiy nabiga muadinkiisa aلduhra salaada duhur inuu adimo ayuu doonay weyaan ama uu adimay faqaala wuxuu yidhi abrid abrid war qabooji oo qabooji oo qabowga ha yimaadee mxuuaha kuleylka ha yardhaca u kaadi weyaan aw qaala wuxuu yidhi intadir intadir u kaadi u kaadi ha degdegin kulayl waxaa jira aad u daran xilligii salaadana wuxuu ah waa la gaaray qoraxdu ay zuushi nabig wuxuu yidhi bal waxyar u yara kaadi qoraxda ha yara qabowda u kaadi wa qaala wuxuu yidhi shiddat lxarri kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannama jahanama holankeeda weyaan holanka jahanama weyaan iyo kulaylkeeda weyaan faida ishtada hadduu darnaado alxaru kulaylka faabriduu qaboojiya can salaad salaada muxuu ahaa qaboojiya oo dadka u yara kaadiya qoraxda ha yara dante ama qoraxda ha muxuu mxuu ahaa fududaatay okaaday weeyaan xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragna fayat tulluul tulluulka waxaa weeyaan meelaha kuuskuuskaoo buuraha yaryar iyo tumurada yaryar iyo meelahaas yara kuuskuusan oo carada ay kor u yar qaadantahay amaba mxu buuraha yaryar ayaa tulluul la yidhahdaa tulluulkaas marka ilaa harkooda muxuu aan ka aragna ayuu nabiga calayhi salaatu salaam in loo dhiga salaada duhur amar ku bixi marka derbiyada iyo geedaha iyo harbay soo saarayaan kadibna harkaas iyo hooskaas ayaa marka saas loo soo agmari jirdinooyinka iyo derbiyada iyo meelahaas ayaa marka saa inta loo soo agmara ayaa kadibna masjidka lagu soo gaari karaa markaas amaba qoraxdii xooggeediiba waa yara khafiifay oo mxuua qabowgii ayaa muxuu ahaa eh, soo yara bilowday markaas uu nabiga calayi slat saas amri jiray in saa la yeelay ilaa laga arka harka uu ka soo baxa weyaan meel la harsan kara ay ka timaado ayb hada wallah aclam wsala allah wslm ala abdih wa rasuulih mustafa